بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين وأما الواو وودي فتكون waxay ahaanaysaa ay hiya wowdu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii mowdicayni laba meelood أهان fii jamci lmudakari jamca mudakarka ee labtaa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamcii assaalimi nabada galay ee min ataksiiri jajabka ka nabada galay iyo wamaa ay wa fi ladii kii dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakari jamca mudakar lagu xambaaray wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeyi wa yowma idin maalintaa yafraxu waa ay farxi doonaan almu'minuuna mu'miniintu waa ay farxi doonaan iyo wa ka qowlihi tacaalaa in yakun haddii ay yihiin minkum idinka haddii ay idinka mid yihiin cishruuna labaatan haddii ay idinka mid yihiin labaatanka oo saabiruuna sabraa yaqlibuu waxay ka awood badan ay ka guulaysani mi-atayni laba boqol wa fil asmaa'i bay calaamo ugu noqon asmaa'adii asitati lixda ahayd wahiya asmaa'ada lixda ihi abuuka aabbaha weeyi wa akhuuka walaalkaa weeyi waxamuuki gabadh yahay dumaashigaa weeyi wafuuka afgaagi weeyi wahanuuki shaygaaga weeyi waduu maalin mid maal u saaxiib ah weeyi wadaalika tusaale naxwu qowlihi tacaala qaala waxa uu yidhi abuuhum aabbahood waxa uu yidhi iyo wa ka qowlihi tacaala layuusufu yuusuf wa akhuuhu iyo yuusuf walaalkii ayaa axabbu looga kalgacaylo badan yahay ilaa abiina ay cinda abiina aabbaheen agtiisa minaa inaga xaggeena laynooga kalgacaylo badan yahay iyo wakajaa waxa yimiday xamuuki dumaashiga ayaa yimiday iyo wahaadaakani fuuka afkaagii weeyi iyo wahanuuki weeyi shaygaagii iyo wa wainahu laduu cilmin mid cilmi u saaxiib ah weeye wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaanaysaa hiya aliftu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lmuhanaa ka labada laga dhigay dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan iyo wamaa ay wa wafiladi kii dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay cala lmusanaa musanaha dushiisa lagu xambaaray waa mulxaqiye wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala qaala waxa ay yidhaahdeen rajulaani laba nin waxa ay yidhaahdeen iyagoo ka qowlihi tacaala ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allahi ilaahay agtiina ugu tiraayhi ithnaa cashara laba iyo toban weeye shahran oo min shahrin bilaa fainfajarat waxaa ka soo burqaday minhu ay min alxajari dhagaxa xaggiisa inataa cashrata laba iyo toban caynan oo min caynin il ah wa ama nuunu nuuntii fa takuunu waxay ahaanaysaa hiya nuuntu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lficli ficil dhexdibay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ida tasala marka ay la xidhiidho bihi ay bilficli lmudaarici ficilka mudaaric damiiru tahniyatin labada damiirkoodu marka uu la xidhiidho naxwu wannajmu washajaru yasjudaani labadaasiba allah subxaanahu wa tacaala ayay u sujuudayaan najmigu waa geedka dhulka ku yaalla laakiin waxuu ku taagmo oo xidid weyn aan lahayn oo koro aanu kicin shajarkuna waa ka caadiga aw damiiru jamcin aw damiiru ljamci ama jamc damiirka uu la xidhiidho jamcii almudakari labka ahaa wadaalika tusaale naxu atabnuuna ka qowlihi tacaala atabnuuna ma waxa aad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo taaga aayatan ma aayo iyo calaamad ayaad ka dhisaysaan tabcauuna xaal ad tihiin baad dhisaysaan kuwa ciyaaraya wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica ma berkado iyo darar baad samaysanaysaan lacallakum takhluduun si aad u waartaan iyo aladiina mutaqiintu kuwa weeyi yu'minuuna rumaynaya bilgaybi ay bilghaybaat waxyaalaha maqan waxa weeye kuwa rumaynaya weeyi aw damiiru lmu'anahati ama midda mu'anahadaa ee dhadigada damiirkeedu la xidhiidho mu'anasadii almukhaadabati lala hadlayay wadalika naxwu qowlihi tacaala qaaluu waxa ay yidhaahdeen atacjabiina ma waxaad la yaabaysaa min amri illaahi ma amarka ilaahay ayaad la yaabaysaa waxaynu kusoo guda jirnay baabkii baabu macrifati calaamaat اlicraab markaa waxaynu soo qaadanay rafca inay leedahay afar calaamadood afartaa calaamadood ee ay leedahay laba ayaynu u qaybinay asal iyo farac asalku waxay ahaayeen waa hal oo waa damada saddexda kale soo hadhayna furuuc baa la dhaa waan waa damada ayay naaib ka yihiin waxaa u horreysay damada oo asal ah damadaasi waxay degtaa baynu nidhi afar meelood bay degtaa haddii la tafsiiliyana toddoba meelood bay degtaa markaa damadii wayna dhaaftay iyadu mawaadicdii ay degaysay iyo iyadiiba waynu ka soo baxnay waxaa kaloo aynu soo qaadanay ismiga mufradkaa tacriifkiisa sawaun kaana munsarifan aw hayra munsarifin waxaa kaloo aynu soo qaadanay jamcu tagsiirka tacriifkiisa sawaan kaana munsarifan aw ghayra munsarifin waxaa kaleynu soo qaadanay jamcu lmuanahu salim iyo waxyaalaha waxa weeyaan qiyaasigiisa iyo samaacigiisa intaba waynu soo qaadanay waxa waxaa kaleynu soo qaadanay oo inoogu dambeeyey ficilkii mudaaric intaaba waynu soo qaadanay culimadu marka halkan waa calaamadii labaad oo ah wowda waana kuwii nuwaabta ahaa wey marka wowdu waxay calaamo unoqotaa rafcada ayaa calaamo u noqotaa laba meelood bayna calaamo ugu noqotaa labada meelood inay calaamo ugu noqotana haddii la yidhahdo madaliil alistiqraa watatbuc baa u daliila hadalkii carbeed baa la dabagalay shay marfuuca oo wow ay degto waxaa lagu ogaaday inay labada mawdic ee sheekhu sheegay inay yihiin keliya marka mawdica u horeeyaay waa jamcu lmudakar asaalim jamcu lmudakar asaalim waxaynu uga hadlaynaa tacriifkiisa ama daabidkiisa waynu sheegaynaa waxaa kaloo aynu sheegayna waxyaalaha ka yimaado ismiga uu ka imanaya waa canke waxaynu sheegaynaa ismigaa wa ka imanayaa shuruud buu leeyahay waxa kaloo uu leeyahay mulxaqaad buu leeyahay marka insha allah waa iska fududaan doona tacriifkiisa waxaa la idhaahdaa ma dalla calaa akthara min itnayn biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayhi waa waxa ku tusiya laba wax ka badan wuxuuna kugu tusinayaa ziyaado dabayaaqadiisa ku sugan wuxuna u Ehm, in la kala qaawiyo iyo mid isaga lamida in lagu soo kor cadfo ayuu usuubada tusaalead ku fahmaysaa ehm, jaa almuslimuuna almuslimuuna waxay kelmadaasi waxayna tusisay laba wax ka badan waxayna nagu tusisay ziyaado dabayaaqadeeda ku sugan oo wow iyo nuuna saxiix walalah waxayna usuubataa in la tajriidiyo oo muslimun la idhaahdo waxayna usuubataa kuwo iyaga lamida in lagu soo kor cadfo wa cadfu amhaalihi alayhi oo la idhaahdo muslimun wa muslimun wa muslimun tacriifkiisu markaa waa ka waa maa dalla calaa akara min itnayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayhi aw cadfi amhaalihi calayhi kaas weyi tacriifkiisu xukunkiisu waa maxay xukunkiisa yurfacu bilwaawi niyaabatan can idama wa yunsabu bilyaai niyaabatan can alfatxa wa yukfadu bilyaai niyaabatan can ilkasra xukunkiisina waa ka muxuu ka yimaadaa laba mid buu ka yimaadaa ima an yakuna calaman wa ima an yakuna sifatan labadaa ismunbunbuu ka iman kara inuu calam yahay culimada qaarkoodna jaamid bay ka cabiraanba iyo inuu sife yahay waa labadaa midu calamka marka uu yahay shuruud baynu sheegayna sifada marka uu yahayna shuruud baynu u sheegayna calamka marka uu yahay an yakuna calaman limudakarin an yakuna calaman limudakarin wa an yakuna licaaqilin wa an yakuna khaaliyan min taai taaniifi wa an yakuna khaaliyan min atarkiibi wa an yakuna wa anlaa yakuna mucraban bixarfayn shan taas baynu ka dhigana an yakuna calaman limudakarin mudakar waa inuu calam u yahay mudakar waa inuu calam u yahay maxay naga baxaya hadduu calam u noqdo muanar zaynab waa zaynabi waa calam laakin yaa calam u tahay lama odhan karo zaynabuna limaada de mudakar calamu ma saxiix wala la markaa waa maxay zaydun oo kale wey ama muxamedun oo kale wey dee mudakar buu calam u yahay soo ma muxameduna iyo zayduna loo odhanaya wa an yakuna licaaqilin caaqil waa inuu calam u yahay maxay naga baxaya hayrulcaaqil hadduu calam u noqdo laaxiq waa calam faras u leeyahay lama odhan karo limaada de caaqil bun ahayn caaqil bun ahayn so laba ma aha wa an yakuna khaaliyan min taai tanii taa tanii waa inuu ka maran yahay dalxa iyo xamse ka warrama dalxa waa calamun limudakar waa calamun licaaqilin laakin muxuu ku baxay wa an yakuna khaaliyan min taai tanii dee taa tanii baa ku jirta labadoodaba marka xamzatuna iyo dalxatuna la odhan maayo way baxeen wa an yakuna khaaliyan min atarkiib murakab waa inaanu ahayn hadduu murakabkii masjiga ahaan noqdo sida baclabaka ama murakabkii isnaadigaha ah, sida shaaba qarnaaha ama murakabkii cadadigaha ah, sida axad cashara la jamcin maayo oo la odhan maayo baclaba kuna shaaba qarnaahuna kusaa la odhan maayo murakabku hadduu idaafi yahay qaybta horaa la jamciyaa wa inaynu gaari doonaa insha allah laba xaraf shay la icraabayna waa inaanu ahayn muxuu uga jeedaa kolka horeba waa inaanu musana ahayn musanaha laba xaraf baa la icraabaa xaalatu rafa maxaa la icraabaa alif xaalatu nasbiya xaalatu jarna ya laba xaraf maana la icraabi musana waa inaanu hayn ama jamacba waa inaanu hayn oo lasii jamcin de waayo jamc mudakar saalim maxaa la icraabaa laba xaraf xaaladna waad arkaysaana wow baa la icraaba labada xaaladood dambana ya baa la icraaba marka jamac waa inaanu hayn ama musana waa inaanu hayn laba xaraf lagu icraabo shanta shantaas shardi baa loo shardiyaa haddii uu calam yahay ismiga laga keenayaa jamc almudakar asaalim hadduu sifa yahayna lix shardi baa la shardiya an takuna sifatan limudakari wa an takuna licaaqilin an takuna khaaliyatan min ta taniii anlaa takuna min baabi afcala facla wa anlaa takuna min baabi faclaana facla wa anlaa takuna mima yastawi fiihi mudakar wlmuanafu lixdaas ayadana loo shartay ixtiraajaadkaad ku fahmaysaa an takuna sifatan limudakarin sifa mudakar u leeya waa inay tahay maxay naga baxaya sifa muanas xaaid ka waran xaaidun iyo caadada yeesha soo dumar ma marka kuwaas way naga baxeen lama odhan karo xaaiduna lama odhan karo de waa sifaad dumar gaara soo taas way naga baxday wa an takuna licaaqilin sifadan waa inu caaqil saabiq ka warama waa sifo faras u leeyahay maa la odhan karaa saabiquuna muxuu ku baxaya de caaqil maa de caaqil maa taawtaniif ka maran tahay callaamatun ka warrama callaamatun wa callaamatun wa callaamatun ma isku geysi callaamatuna baa tiri maa laga aqbalaya la taawtaniif ba ku jirta qaa'imatun ka warram qaimatuna maad ohan kartaa saaimatun ka waran dee taba ku jirta maaha tawtanisade ya warka noqon maayaan kuwaas min baabi afcala facla muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa afcal muanaskiisu u faclaa ku imanayo waa inaanu ahayn tusaale axmar ninka axmar baa la dhada ninka gudan axmar buu noqonaya muanaskiina maxaa la odhanaya gabadhi casayd ya xamraa ya abyad maxaa la odhanaya bayda saasay noqonaysa soo ma markaa afcal muanafkiisi uu faclaa ku imanayo waa in aanu ahayn laga jamcin maayo jamca faclaan min baabi faclaayana waa in aanu ahayn muxuu uga jeedaa mudakerkii faclaan buu ku imanaya muanafkiina faclaa buu ku imanaya ninka haraadsan maxaa la idhahdaa cadshaan gabadhi maxay noqonaysaa cadshaa bay noqonaysaa cadshaa bay noqonaysaa shabcaan waa ninka dheregsan gabadhi maxay noqonaysaa shabcaa bay noqonaysaa soo ma kaana laga binayn maayo oo waxa weeyaan sifada caynkaasina noqon mayso min baabi min baabi faclana facla waa inaanu hayn ta u dambaysa walaa mima yastawi fihi mudakr walmuanahu lafdi mudakr iyo muanah ay wadaleeyihin waa inaanu hayn waa faciilo bimacnaa mafcuula waynu arki doonaa jariix iyo sabuur oo kale muanah iyo mudakr labadaba way wadaleyihin waxaa la dhahdaa rajulun jariixun rajulun sabuurun imra'atun sabuurun imra'atun jariixun baa la ohanaya jariixatun lama ohan karo sabuuratuna lama odhan karo lafdigaa rag iyo dumar ayaa wadaaga lixdaasa iyadana loo shardiyaa maxaynu haynaa marka tacriifkiisi waynu haynaa xukunkiisiina waynu haynaa labadii ismiya laga keenayay oo sife iyo calama shuruuddii aynu dhignayna waynu haynaa maxay dhiman mulxaqaada iyaga dib baanu dhiganayna insha allah waxaynu ku gaari doonaa fasalka fasalkaynu ku gaarina maadaama adag yar baa keeni doonaa walkaa waxaan ku gaari doonaa fasalkan iyaga insha allahu tacala aynu kaga hadli doonaa haddaynu khulaasayno shuruuddaa dib aynugu yar celiyo in yar an yakuna calaman limudakarin wa an yakuna licaaqin waa inuu caaqil yahay ya an yakuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taai taniii wa min atarkiibi wa min alicraabi bixarfayni shantaa shardi baa lagama maarmaana sifadana an takuna sifatan limudakarin caaqilin khaaliyatin min taai taniii laysat min baabi afcala facla walaa min baabi faclaana facla walaa mima yastawi fihi lmudakaru wlmuanafu maynaba sidaan tusaalead ku fahmi kartaa aye muslimun ka waran de tilmaan weeyaan waa wasfi muna tilmaanayn waa tilmaan maxaynu odhanana markaa jamci waan ka keenayna muslimuuna saabirun ka warrama maxaynu odhanaynaa saabiruuna qaa'imun ka warrama maxaynu odhanaynaa qaa'imuuna jaalisun waa tilmaan fadhima jaalisuuna mayna basidayn dee caalamkiina isaga inu garanana waa magacyada caadiya muxamedun muxameduna zaydun zayduna waka ka soco halkaa waxay nagaga baxay jamcu lmudakar asalim tusaalayaashiisu maas leegayna insha allah ama waagu wowdi fatakunu waxay ahaanaysaa hiy wowdu calaamatan calaama ayay ahaani lirafci bay u ahaani fi mawdacayni bay ugu ahaani fi jamci mudakari bay ugu ahaani jamci asaalimi nabada galay iyo wamaa kii xumila la xambaaray huwa maaga caleyhi isaga dushiisa lagu xambaaray ma xumilaadii baanu dhigananaa baynu kamaynanada ilaa lix bay noqon doonaan insha allah wa yawmaidin yafraxu lmu'minuuna yowma dawan garanayna waa darfu zaman wuxuuna ku tacalluqaya ficilka ka dambeeya yafraxuya yafraxuna waa ficil mudaaric maxalu shaahidkaynu ka qaadanana waa almu'minuuna almu'minuuna faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaawu waa inad tirahdeen niyaabatan can dama liannahu jamcu lmudakar asaalim wanuunu ciwadun can tanwiini aw alxaraka aladayni kana fi lismi lmufradi ka soco wain yakun minkum cishruuna saabiruuna in yakun minkum waynu gaari doonaa icraabkay waynaynu dhigane cishruuna inoo soo qabta cishruuna waa maxay waxa weeyaan waa ismigii oo muahara ismigii yakuna muahara weeyaan marfuuc wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun biljamci lmudakari saalimi ah, mufrad malade mulxaqaadu inoo raaci doonaa insha allah saabiruuna waa nacti wanactu lmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakar asaalim jawaabkiina ficilka kasii dambeeyey yaqlibu miatayna weeyaan halkaa maxay nagaga baxay jamcu mudakar saalim daabidkiisii xukunkiisii labada ismiya u ka yimaado calam iyo sifa shuruudaynu uxidhnaynu kaga baxnay mulxaqaadiisu maa inoo laabanba ka soco wa fi lasmaabi calaama ugu noqonaysa asmaadi asitati lixda ahayd asmaadan asmaa sitaa la idhaahdo lix buu inooga dhigay sheekuya iyadu kaagama baana daabide qaacidaynu soo qaadan jirna maxay ahaan jirta idaa kaana shayu maxsuuran bilcaddi istagnaw can xaddi shayga haddii tiro lagu xasrin karo waxay ka kaaftoomaan tacriifkiisa cadduha xadduha cadduha xaduha tirinta la tirinayaaba waa taxriifkeyga iyada saasaan qeexitaankeygu ya idaa kaana shayun maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi intaas iyada laga kaaftoomaya dee intan iska qayba keliya iyada waxaa leedahay shuruud shuruuddaa iyada waan sheegaynaa wa shuruuduhaa tamaaniyatun shuruuddeedu waa sideed khamsatun caamatun likulliha wa halaatatun khaasatun libacdiha sideed shardi bay leedahay sideeddaa shardi shan kamidii waa caamo way wada leeyihin saddex kamidana badh iyaga kamida gaar u leh shanta caamka an takuna mufradatan waan takuna mukabaratan waan takuna mudaafatan an takuna mudaafatan waan takuna idaafatuha ligayriha ilmutakalimi wa an takuna gayra mansuubatin shantaasi waa caam saddexda khaaska an takuna fu khaaliyatan min almiim fu waa inay miim ka madhan tahay wa an takuna duu bimacnaa saaxib wa an tudaafa duu ila smi jinsin daahirin gayri wasfin sideeddaa shirdu iyagu leeyihin insha allah wax ka midana sheekhu fasalku inagu keeni doonaa lakin waan soo taqdiiminay wada soo ma aragtan sideedda shardi maxaynu nidhi labaynu u qaybinana labadaynu u qaybina waa maxay hamsatun caamatun likuliha shan way wada leeyihin wa halaatatun khaasatun libacdiha saddexna waxa gaar u leh asmaaulkhamsaha bar ka mid a shanta caamka an takuna mufrada waa inay mufrada tahay mufrad maxaa ka soo horjeeda muhaniyo jamac haddee la musaneeyo ama jamac ay noqoto ama jamc mudakarusaalima ama jamcu tagsiir ha noqde dee waxa ay noqotay ayaa la iraabaya musana hadday noqotay de musana saad u raabasa ad u raabasa jamcu tagsir hadday noqotay si jamcu tagsirka ad u raabasa jamcu mudakar saalim si jamcu mudakar saalim iraab waa ixtiraaskii shardiga hore wa an takuna mukabara waa ina mukabara tahay maxaa ka bahaya maxaa ku bahaya hadday musaqara noqoto haddii la taskiriyo qaabka loo taskiriyo insha allah waynu baran doonaa waxaa tihi jaaa ubayuka aabayaro waagii baa yimidi ubayuka odhan maysi de odhan maysi wow baan ku rafcinaya waad ka muujinaysa xaraka daahiraad iraabaysa ja ubayuka ra'aytu ubayaka marartu biubayika baad odhanaysa wa an takuna mudaafa waa inay mudaafo tahay haddeen laba idaafaynba ka horan idaafaba haddee laga waayo maxaa la samaynaya xaraka daahira la odhaabaya de xaraka daahira haadaa ahun baa iska odhanaysa marfuu alaamtu rafci damatun dahiratun calaa fil saxiix wala lah waayo kolkuu asmaa ulkhamsaa noqonaya ta shuruudana loo xidhaya sheekh haye maxaa ku soo xiga wa an takuna idaafatuhaa liayri ya mutakalim waa la idaafeeyey lakin idaafadii baa ya mutakalim noqotay saynu u raabna ya waynu ku qadarana dhade waynu ku qadarana maxaad oranaysaa abi damt mqadarat alى lya manac min ظuhuriha ishtiqaal اmaxali bxarakati اmunasaba lana alya laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha mayna basidayn ka soco shardiga shanaad ee la wada leeyahay waa ka mansuubka ahe oo marka la nisbeeyo haddii la nisbeeya kaaga basa haddii la nisbeeyo oo ya nisbe la geliyo qaabka loo nisbeeyo waynu baran doonaaye markaana xaraka daahira la craabaya hada abawiyun wara'aytu abawiyan wamarartu biabawiyin saasaad odhan doontaa insha allah shantaa shardi waa caam saddexda khaaska fu waxa jirta luqo kale ku tilmaado oo mim ay u dambayso famun la idhaahdo haddee mim uu dambeeyo icraabtii asmaa khamsaa la icraabi maayo waxaa la icraabayaa ismi daahira sida loo icraaba loo icraabaya hada famu damatu daahiratu cala akhiri baa la odhanaya markaa fu waxaa loo shardiyaa markay asmaaulkhamsa tahay waa inay mim ka maran tahay mim waa inay ka madhan tahay iska ilaaliya maxaa soo haray laba shardi soo maa labada shardi waxa gaar u leh duubaa gaar u leh duudani bimacnaa saaxib waa inay tahay waxay naga baxaysaa duuda bimacnaa ismu mawsul noqota luqatu tay ismu mawsul bay noqotaa insha allah wayna iman doontahay faina almaaa maau abi wajaadi wabiriduu xafartu waduu tawaytu baytu shaacirkaata ku jirta waynoo iman doontahay waa duudii mawsuulada ahayd weeyaan oo luqatu tay wawba iyada loo laazima waynu arki doonaa insha allah dhubani waxa loo idaafaynaya waa inuu yahay ismu jinsi weliba waa inuu yahay dhaahir weliba waa inuu yahay ayru wa wafi waa inuu yahay ya an tudaafa ila ismi jinsin dhaahirin hayri wasfin baan ujeeda waan ismi jinsi loo loo idaafay ismi jinsi maxaa la dhahda maa yasduqu cala alqaliili walkasiir wax yar iyo wax badan ba wax ku ruma baa la dhahda sida cilmi iyo maal iyo kuwaasoo kale waa in loo idaafeeyo dhaahirna waa inuu yahay o dee damiir looma idaafeeyo damiir looma idaafeeyo ayri wasfin muxuu uga jeedaa waa inaanad odhan anta duu faadilin anta duu qaa'imin lagaama aqbalayo waa wasfide qaa'imuna wasfian faadilna muna wasfayn kuwa lagaa aqbali maayo markaas maalkhamsuuna shuruuddaasay leeyihiin sideeda sideedii shardiga waan bastina caawa ka soco wa fi asmaabi calaama ugu noqonaysa asmaadi asitati lidahayd waya asmaadaasi lixdii abuuka aabaha wey wa akhuuka walaalka wey waxamuuki isba uu kuu kasiiya waad arkaysaa soo ma ya waa dumaashi weeyaan de horena usoo sheegna horena kutubta horena ugu soo sheegna ya waa dumaashiye wey gabadh aad qabtid aqaaribtaadu adi maxay u tahay raggaayo maxay waka dumaashmanaan mise waa khalday waa sida wafuuka afkaagi weyi wahanuuka wahanuuka wey wahanuuki baa la odhanaya waa la kasrin mixniyo xarakeynaya hanukiba wahan ya wahanuki wey wahanuki wey waa la kasrinaya hankaasa markaa inagu ziyaada hanka waxaa la dhahdaa ismu waa ismi oo yukna bi waxaa lagaga kinaayooda cama yustaqbaxu tasriixu bidikri waxa sheegitaankiisa la xumaysanayo ee wax way afka aan lagu ballaarin karin kalfarji oo kale markaa saasaa la dhadaa markaa hanuunku waa shaygaaga laga laqmaynaya markaad laqmaynaysid waa shaygaaga waka wadu maalin weeyi mid maalu saaxiiba intiiba uu kuu tiriya soo ma qaala abum dee craabkeyga la soco qaala waa ficil maadi abu waa faacil marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan anidoma liannahu ismun min alasmaai sita oo caawa odhanaysaa de ile waa lix caawe ab shuruudi ma ka heshanise kamaad heli sheekh ya intii maynaan ka heli intii waan ile shanta hore caan baa shantiiba waan ka helna la yusufu wa akuuhu laamkaasi laamul ibtidaa ladha laamul ibtidaaya la laamka laamibtidaayo ladha wuu kordhigan yahay had iyo jeer iska ilaaliya ya xadiiska rasuulku muxuu aha laan yahdiya allahu lian yahdiya allahu maada iska ilaali laan yahdiya allahu weeyaan laamka waa laamul ibtidaaya ladha iska ilaali sheekh marka alla yuusuf waan garanay waxaa lagu goda waa maxay caamil macnawi o ibtidaa lagu goday wa akuuhu waxaynu ku cadfaynaa yuusuf shayga la cadfana ka horu raaca sooma de waa marfuuc calaamatu rafi alwow niyaaba an idam liannahu ism min alasmaai sita shuruudii ma laga hela mise lagama heli waa laga helay shar wa jaaa xamuuki icraabkeegu waa la mid wahaadaa fuuka icraabkeegu waa basiid wahanuuki waa la mid wainahu ladu cilmi laduudaynu ga socnaa laamka laamulibtidaa ladhaa du waa maxay waa khabarkii ina weeyaan khabarkayni muxuu aan jiri ya marfuuc mun aan jiri wacalaamatu rafci alwaw niyaaba can dama liannahu ismin min asmaai sita duu shuruuddiaan ka helna shuruuddan u sheegna waa inay leedahay intii hore o dhan way la leedahay shantii hore gaar maxay u lahayd waa inay bimacnaa saaxiib tahay mid u saaxiiba weeyi baynu waa bimacnaa saaxiib aye waa la idaafeeye maxaa loo idaafeeyey ismu jinsi cilmigii aynu sheegaynaa munahayn muna ismigaa daahirka ahayn ma wasiba shuruuddii maan laga wada helin kaduudaas marka waa asmaul khamsi asmaul khamsiina halkaa uga baxa maxaynu haynaa labadii calaamadood ee ay degaysay wowdu markaa asmaul khamsuhu waxaanu uga hadalnay daabitkiisa waxaanu nidhi cadduha xadduha xukunkiisina muxuu noqonaya yurfacu bilwaawi niyaabatan can idama wa yunsabu bilalifi niyaabatan ya can ilfatxa wa yukfadu bilya niyaabatan can ilkasra kam shuruudu asmaa lhamsa tamaaniya hamsatun caamatun likuliha wa halaathatun khaasatun libacdiha wax dambaa ku haray miya ilaa alfiya intaas magda hoos anab qaabab loo icraabaa jiro insha allah waynu arki doona kutubtama ku gaari doona waa yahay qowlka ugu mashhuursan waa sida wama alalifu alifti miya fatakunu waxay ahaanaysa aliftu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lmusanaa ismiga labada laga dhigay dhexdiisa calaamo ugu ahaan iyo wamaa kii dhexdiisa calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray ee huwa maaga caleyh isaga dushiisa lagu xambaaray naxu qaala rajulaani ya musana maxaa la dhahdaa musana waxaynu ka warramaysaa daabitkiisa waxa kale aynu sheegaynaa xukunkiisa waxa kale aynu sheegaynaa shuruudiisa waxa kaloo jirta mulxaqaadu leeyahay daabitkaan ku horayno maa dalla cala tnaini aw itnatayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi facadfi milihi alayhi waa inti jimcika rsal ma waa waxa laba raga kutusiya ama laba dumar kutusiya maxaa ka baxay waxa hal kutusiya ama waxa laba wax ka badan kutusiya waa halwaa hal kutiya waa mufrad waa laba wax ka badan kutisan waa maxay waa jama dhaxduu ku jiraa soo ma aragti haye biziyaadatin fi aakhirihi buu kugu dusiyey jaa zaydani alif iyo nun baa ziyaada ku ah saalixin litajriid tajriid buu usuuban karaayo zaydun baa la odhan karaa wa cadfi mitli cala mid isaga lamid ah, waa lagu soo cadfi karaa zaydun wa zaydun de maana basidan daabitkiisu waa kaa waa maa dalla cala tnaini aw itnatayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wacadfi milihi alayhi kaa daabidka lagu garanaya daabidka u xifdiyo meel kastood joogtid ama xadiis dhex soo ama luqo kale ku dhex jir ama quraan maxaad samaynaysaa daabidkiisu maad umadhigaysa inu musaniya markaa waad garanaysaa saxiix wala la xukunkiisa ka waran yurfacu bilalifi niyaabatan can dama aye wa yunsabu bilya niyaabatan can lfatxa wa yukfadu bilya niyaabatan can lkasra xukunkiisina ma haysid maxaa kuu laaba shuruudiisa toban bay gaarsiiyaan sideed baan ka sheegi doona baydun baa hal bayd laba bayd bay kusoo uriyaan labada bayd maad xifdihaysiin iyaga waa basid shardulmusanaa an yakuna mucraba wamufradan munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaathilun lam yugni canhu gayruhu walam yakun kulan walaa bacdan walaa mustagriqan fi naafi nilta lmala kutubta horan waynu ku sheegnay shaat wala la waa intaa bikaas baad xifdiyaysa shardulmusana ay shuruudulmusana an yakuna mucraban waa inuu mucrab yahay shuruuddiisa maxaa kamid a ah? inuu mucrab yahay maxaa naga baxay mucrab mucrab marfuuc kuma nool mebnigii baa naga baxay saxiix wala la waxaad ka warantiin thani tani lathani ladayni ya waa mebnigu waa soo ma waanu soo barana soo ma haddana soo kuwa musanaa thani waxaa la odhanaya waa calaa suurati musana cinda jumhuur albasriyiin waa sida muan xaqiiqiya ma waa calaa suurati muan saxiix wala la waa yahay shardulmuana an yakuna mucraban waa mufradan waa inuu mufrad yahay maxay naga baxay muani iyo jamc de muani iyo jamc bay naga baxaysa muana mana sii muanaynaya jamcna mana sii tasniin may weeyaan waa inuu mufrad yahay soo laba ma aysid shardulmuana an yakuna mucraban munakaran waa inuu nakira yahay waa see sad iyo zayd sad iyo zayd tasniyanaya zayd ma nakira ya bal yunakaru uma yusana baad odhanaysa marka hore horta waa la niyoonaya inuu nakiro yahay oo la nakiranaya kadib baa la tafniyeynaya isagoo laakin calamkiisiya ayaan tafniyeynaya kaama soconayso nakiranima u shardi a sidaa aawade waa ta alba gashay jaa zaydan mina al ku jirin ashana maxay ka soo doontay may geli jirtay ismiga calamka maya bada markaa naki kolka waxaa la odhanayaa yunakar uma yusana calamnimadiisi isagoo ku baaqiya ayaan tafniyenaya lagaama aqbalayo nakiranima u shardi a imasadaysa shardulmusana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran ma rukiba waa inuna murakabayn murakabka lama tafniyo isagana ka bax aye shartulmuhana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran ma muwaafiqan fi lafdi labadan shayaa laisku tasniyaynaya xagga lafdiga xagga xuruufta waa in iskaga mid yihiin xagga xuruuftahe waa in iskaga mid yihiin haddayna isku midaha noqon maysa xuruufta waa in isku mid yihin tusaale zayd iyo zayd waa isku xuruuf sooma waana saa noqoto maxay naga baxaya waxaan isku mid ah. tusaale de lafdigoogu ma isku mid bua waa min baab ataqliib baa la dhahda min baab ataqliib baa la dhahda iska ilaali sheekh haddee jaaba waan icraab lagudhaa maxaad ohanaysa ma intaa si dulba ka aamusaan culima jaaba waan marka ugu hora sabaha ku dhaqaajini haddaad tirahdo waa muhanne akhda'ta waa lagu odhanaya haddaad tirahdo waa mulxaqna akhda'ta waa lagu odhanaya qofka ku weydiye horta iska weydii maxaad u jeedaa dhe war ma abun abun oo la takniyeeya mise waa abun umun oo la takniyey hadday abun abun tahay waa musane waad ku dhaqaajin hadday abun umun tahayna waa mulxaq waad odhanaysa ha ku dhaqaajin markaa horta isaga cod iska weydi ya saxiix wala la waka maxaynu soconnay waanu lafdiga isku lafdi wayna yihiin walmacnaa lahu macnahana waana iska waafaqsan yihin macnahana he waana iskaga mid yihin lafdigii waa iskaga mid laakin macni bay ku kala tegsan yihin caynta macnayaal fara badan baan ku ilaagana soo ma caynun baasire iyo caynun jaariya isku geyso ka samaysa macnihi ma iskaga mid ba de mid ma kaasa isaguna kaaga baxaya kaasi ayaa ku baxayo macnahana waan iskaga mid mumaathil waa leeyahay mumaathil wujuudiya wujuudka adduunyada dusheeda shay lamid waa inu jira de la tasniyaynaysa shamsun ka waran macdeed labaad jirta qamarun ka waran haddaa adana qamaraan waa min baabi taqliid qamar dayxi iyo cadeed aad iska waa min baabi taqliid waya kolkaas waad iska ilaalin ku dhaqaajinin mulxaq buu noqon doonaa qamaru qamarun miya oo qamaru qamar markaa maxaad uga jeedaa laba nin aada u qurux badan oo dayax dayax iftiinkoogu dayax oo kala yahay ayaad tashbiiha halkaa ku jira ayaad qamarun qamarun tiro qamaraan baa tig ama qamarun iyo shams baad ku geyso qamaraan baa tig marka adaa iska weydiinaya qof hadday qamarun qamarun tood uga jeeday de waa musane hadday qamarun iyo shamsun ahaydna waa min baab ataqliib mulxaq buu noqon doonaa mulxaqa ayuu noqon doonaa waa yahay maxaa inoo dhiman lam yuqni canhu hayruhu taniyadii isaga aad taniyeyn lahayd lafdigan taniye kale oo lafdi kale uu leeya waa inaanan lagaga kaaftoomin bacdun weligaa taniye maad ku aragtay sawaaun weligaa taniye maad ku aragtay bacdun taniyadeeda waxaa lagaga maarmaa juzun taniyadiisa juzun baa juz-aan la dhahdaa ila waa isku macno sawaaunna taniyadeeda waxaa lagaga kaaftoomaa siyani baa lagaga kaaftoomaa siyani ayaa lagaga kaaftoomaa mayna fasida bacduna taniyadeeda maxaa laga kaaftoomaa juzun baa juz-aan lagu taniyeeya sawaaun nasiyani baa lagaga kaaftoomaa waka labada daban mar dama sheegi doona insha alla sideeddaa haysta halkaa bayd baad xifdiyeyseen insha alla waad qoran doontin halkaana maxaynu kaga baxnay shuruuddiisii dhade mulxaqaadiisii mulxaqaadiisa waan xawilana ma xawilnaa isagana hadalkaa badanaya bartaasaa lagu tegi doonaa hal bayd baa lagu jamciya shuruudiisa on gaari doona waalxaqu lmusana hamsatan kila kilta wama sumiya wasna wasnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wama siwa haadayni jaa muطlaqan can اtaqyidi bladi qad culliqa dib baan u dhigananaya way nagu adkaana dii kale fasalkana labadaa mulxaq dib ugu dhigan doona insha allah وأما الألف ألفti فتkun waxay ahaanaysaa hiy أlفtu calaamatan calaama ayay ahaan لirفci رفca ayay calaama u ahaan في لمصنى bay calaama ugu ahaan iyo وamaaki bay calaama ugu noqon xumila la xambaaray huwa maaga عalayhi calى المصنى msنى dushiisa lagu xambaaray qaala rajulaani ma ka heshay shek shuruudii caawaan tirinayna ise kama deli waad ka heshay soo ma marfuu calaamaة rفي عlى أlف niyaba can الdm لأnه mصنى wnun ciwad can الtwni aw الxarكة aladayni kana fi اsm الmfrad ina cidaة shhuri ina cidaة shهuuri cind اllahi اثنa caشhر inna waa maxay waan dhiganay raabki waa tansib isma wa tarfac alkhabar soo ma cidda waa ismigeega cidda mudaaf shuuri mudaaf ilay cind allahi cinda waa daraf cinda mudaaf allahi mudaaf ilay jaari majruurka halkan ku tacalujina laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi cidda masdera halkaa ku tacaluji ciddada ku tacaluqaysaa ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiina ugu tira a markaad laqminaysid waa sidaade sababta looga jeeda naxwa in lagu bartee asliinka itnaa cashara labi iyo toban weeye abarkii baa dhacay ina markaa waa maxay waa khabaru ina marfuucu calaamatu rafcihi alif niyaaba can dama lnahu lnahu mulxaqun bilmuana ah, mulxaqaadu noqon doonaa insha allah de mulxaqaadda maynan sheegin mulxaqaadu ka mid noqon doonaa culimada qaarkood baa yidhi ina mudaafa casharana mudaafiley bay idhahdeen ya barhkood saasay u idaafiyeen laakin qawlka raajixa cashara kitaabkii hore nu kusoo icraabi jirna dhowr icraabood baan sheejirnay cashara naaibatun manaaba nuuni cashara waaqicatun mawqica nuuni cashara xalat maxalla nuun maxaynu ohan jirnay waxyaalo badan baan tirin jirnay de kutubta dambadi ugu noqda insha allah laakin iminka maxaa kugu dhow cashara naaibatun manaaba nuuni meeshii nuunkay joogtaa sheekh ya intaa weyaan icraabteedu shahrana waa tamyiis fanfajarat waa ficil maadi taad waa taa tanii minhu jaari majruurka infajarad ku tacalluji aye fanfajarat waxa ka soo burqatay minhu ay min alxajari dhagaxa xaggiisa waxa ka soo burqaday itnataa cashrata labi iyo toban ayaa ka soo burqaday caynan oo min caynin ila saasaa luqmadii noqonaysa haye itnataa baynu uga soconaa waa faacil de marfuucu calaamatu rafci ala lifniyaaba can idoma liannahu mulxaqu bilmusana cashara naa'ibatun manaaba nuuni caynan waa tamyiis halkaana maxay nagaga dhamaaday musane daabitkiisi waanu idiin sheegnay xukunkiisiina waynu sheegnay shuruuddiisiina waynu sheegnay keliya maxaa ku laaban mulxaqaadiisii oo shan noqon doonta ayaa kuu laaban mulxaqaadana dib baynu xagga hadda baynu ku xawlino waynu gaari doonaa wa ama nuunu nuunti fatakunu waxay ahaanaysaa hiyo nuuntu calaamatan bay ahaan lirafci bay calaamo ugu ahaan fi lficli ficil dhexdii ba lirafci rafcaya calaamo u ahaan dhe fi lficli ficil dhexdii ba calaamo ugu ahaan ficilka almudaaric mudaaric ah ida tasala marka uu la xidhiidho bihi ficilka mudaaric damiiru tasniyatin marka ula xidhiidho wanajmu waa mubtade washajar wuu ku cadfan yahay yasjudaani baynu uga jeednaa maxalu shaahidka ah, way cibaadaysanayaan iyo laftoodu wa ka markaa yasjudaan waa ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala akhirihi saxiix wala la ha yasjudaan waa ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi alalif niyaaba can dama la yasjudaani ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi hubuutu nuun sama ya waa soo soo soota ficilka la taniyey shabaha soota ficilkii la taniyey maanta ya yshjudani waa la tniyeye waa la tniyeye tniyadu mina asmaada gaarku damiir baa la xidhiidsaday sooma damiir tasniya la xidhiidsaday ee dee tasniya maaha waa yahay marka maxalushaadkenu ka socna maad garanaysin waa yasjudani damiru tasniya la xidhiidsaday calaamatu rafcadina maxay noqotay ya nuuntay noqotay aw damiru jamcin mud muxuu halkaa idiin qoraya o damiru jamcin keliya miya o damiru jamc almudakari baan iyo qoraya adna muxuu qoraya o damir o damir aw damir ljamci jamci almudakari aw damiri jamcin jamc damirka ula xidhiidho de jamca waa la iska garanaya waa jamc mudakari wey atabnuuna ma waxaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo manzila oo la dego aayatan ma astaan iyo calaamad ayaad ka dhisaysaan tacbauuna xaal aad tihiin baad dhisaysaan ah, kuwa ciyaaraya atabnuna alhamzau listifhaam atawbiiki balaaqadaynu ku baran doona istifham way qaybsamaan taqriiri iyo tawbiiki iyo inkaari iyo kuwaasaa loo qaybiya yatabnuna ficl mudaaricun marfuucun bihubuuti nuun wawdna waa faacilkii bikuli riic way ku tacalluqaysaa aayatan o mafcuulkii tacbauuna jumladaasi waa xaalad waa xaalo halka laga xaalaynaya atabnuna ma waxaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo manzila oo la dego aayatan maastaan baad ka dhisaysaan tacbathuuna xaal aad tihiin baad dhisaysaan halkan ka xaalay wowga de saaxib xaalkii wowga atabnuun halkaa weyan wa tattakhiduunana waa la mid wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica ha ma berkadaad samaysanaysaan iyo darab lacalakum takhluduun si aad u waartaan wa tattakiduuna waa ugu cadfanya agga hora lagu cadfaya tatakiduna maay dawa ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuun wawduna waa faci masaanicaw mafcuulkeygi lacallay craabkeega on garanaa bay la tahay sooma kaafka ismigeediya takhliduuna jumladaadba maxay unoqonaysaa mayna khabarkeegan intaa waad garan kartaan bay la tahay ka soco aladiina yuminuuna mutaqiinta laga sifaynaya mutaqiintu aladiina kuwa way yuminuuna bilgayb maxalushaadkeenuna waa maay waa yuminuuna waa ficil mudaaric